hor imaanayo inaad ka hor timaadaan waxbaaba la odhan lahaa laakiin inaa anigu soo dejiyo wax ugu heliso haddana kitaabkiini waan rumaynayaa oo kitaabkiini inuu jiro oo sax yahay oo ninka maanta kitaabkiini inuu jiro aan rumaysanayn qur-aanka nin rumeeye maba ahab kol kitaabka caynkaas oo anaga aan soo dejiyey kitaabkiinana rumaynayaan ka hor imaanayni sabab aad uga hor timaadanaad u diidaan meesha ma jiraan rumeeye wey musadiqan xaalay isagoo rumaynaya kitaabka ka aan soo dejiye musadaqanta waxaad ka halaynaysaa bimaa maada ama anzaltu acifka go-an oo anzaltuhu ah yaa iskaga xaalaynaysaa kolka waxay noqonaysaa xaaladooda joogto saaxiibkeedana go-an yahay musadiqan xaal aan rumaynayo xaalo oo rumaynayo maaga aan soo dejiyey limaa shay rumaynayo macakum idinku la jirkiina ahaa walaa takuunuu ha ahaanin hadaatiin reer banu israa'iil <coughs> awala kaafirin awala fariiqi fariiqkan ugu horeeyo ha ahaanina fariiqasoo kaafirin kufriya bihi bimaa anzaltu waxa aan soo dejiyey ku kufriya ki ugu horeeyo ahaanina waa cayb wey idinka oo nabi maxamed yaqaano kutubtiina ku arkay oo qur-aanka lagu soo dejinayo kutubtiina ku arkay ahlu cilmi ah ood ogeydeen oo nabigaasa lasoo bixin doona aad odhan jirteen markuu soo baxay inaad noqotaan kuwo ku kufriya kan ugu horeeya waa foolxumo waxaa la rabay kuu rumeeye kan ugu horreeya inaad tihiin laakiin foolxumo waxaan dhacdhacday kuwa kufriga kan ugu horeeya inaad noqota maxaa loo leeyahay qur-aankan kuwa kufriga ugu horeeye maxaa loo leeyahay qur-aankan kufriga waxaa kaga horeeyey nabigeena quraysh baa kaga horeysay markuu nabigeena maka joogay quraysh buu diiday waa kii kasoo haajiri kuwaasaba kasii horeeyey kolka madiine yimid oo nabiga ay arkeen way ku kufriyaan kolka kufriga waxaaba kaga horeeyey kuwii mushrikiinta ahaa haddana waxaa laleeyahay awil kaafiriin ay noqotaa waa ceeb awil kaafiriin ay noqotaa kaafiriinta kuwa horeey horeynta saas ma xagga taariikh ahaan zamanka yaa kufriga ku horeeyey maaha waxaa loo jeedaa nin wax yaqaanay ninaan wax aqoonin waxaa horeeya ninka wax yaqaana horeeya maalan fiir waxbaan sheek yacni koox baa banooni ciyaaraysa kooxdaa banooniga ciyaarayso nin baa aad ciyaarta bariyo oo lambar wan ah ciyaarta bariyo kolkii iminka ay sidaa u safiyi kaa ciyaarta bariyo waxaa suurooyo kooxda oo ku dhex jira kuwo ciyaarta kaga horreeyey inay jiraan intuun isaga ciyaartaba soo galeen kuwo kaga horreeyo ciyaari jira inay jiraan kolka marka lagu leeyahay kana lambar kow ah macnaheedu waxaa weeye ciyaarta macnaheedu waa lambar kow ku yahay maaa taariikhdu kooxdan kaga horreeya ma ah taariikhda oo zamanka ah iyo kooxdan kaga horeeya maaha xagka ciyaarta ah iyo ku horeeyaa wey kolka nimanka reer banu israiil horeynta ay horeynayaan yani iyaga taariikhda ku horeeyey wax beeniye nebiga taariikhda ma ah waxaa weeye maadaama cilmi ay u ay garanayeen ay ogaan lagu horyimaadeen kufri lagu kufriyaayo lagu xoog badan iyaga ka yimid kolka kufrigaas iyaga kowka ah ila nin wax yaqaano og oo ogaan u diidayo isagaa kufriga ku horeeya kan kale ama haba kale waa kaga horeeya walow taariikhda haba ku dambeeya kaa kale kaa wax og haba ku dambeeya kolka saasaa loo jeeda yacni way ku horeeyaanba waxa weeye waa dad wax yaqaaniyo kufrigoodu waa kufriga ugu xoweey oo kufriga dhacay oo qur-aanka laga hor yimid kufrigaa dhacay kooga kowka ah kooga ugu fool xun kolka xaggaata ujeeda walaa taquunuu ha ahaanina awala kaafirin awala fariiqin fariiqkan ugu horeeya ahaanin fariiqasoo kaafirin kufriya bihi limaa anzaltu waxaan soo dejiyey ku kufriya ha ahaanin waa foolxume walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayadahooda ha iibsanina yacni walaa tashtaruu ha iibsanina biliimaani biaayaatii rumayn aayadahayga la rumeeyaay ha iibsanina samanan qaliilan saman yar ha ku iibsanina waa nimanka culammada ay wehadalka sida u dhacay sida badan waxa weeye aayaadka ilaahay oo soo dejiyey qur-aankii ah rumaynteena rumayn lahaa waxay ka doorteen madaxnimada ay waayayaan xoogaadii la siisiin jiray oo lagaga dambeeyey ay waayinayeen xudunkii iyaga loo shaagan jiray oo kolkaa dunada ay ka qaadan jireen ay waayinayaan waxyaalahaasa ku sabab ah inay maanta ma ay rumayn waayaan walaa tashtaruu ha iibsaniina biaayaati amanan qaliila kolka fadlanka qaliilka ah waxaa weeye wax alli wixii ay rumayntaa ilaahay aayaadkiisa la rumeeyo wax alli wixii ay ku sheegaanoo idil waa fadlan qaliila ah wey kolka way iibsadeen bale aayaadkii ilaahay bay rumaynta la rumaynayo waxay ku iibsadeen faman yar way ogsooyihin nebi maxamed inuu ilaahay soo diray way ogsooyihin qur-aanka inuu ilaahay isaga soo dejiyey laakiin rumaynkii ay rumayn lahaayeen waxay ku bedeshay haddaad rumaysaan dee haddaad haddaad dadkan beriila ee nabigan ka dhashay nabi moxamed ma haddaad raacaysaan wey madaxnimada ilaa iyaga dad cilmilabi ahaayeen carabta umiyada hor idilba iyagaa u talin jiray iyagaa laga dambeyn jiray iyagaa wax la weydiin jiray yahuudda dhexdeedana dadka caamada ah culummadaas yay ka dambeeyeen kolka maanta hadduu yiraa nabigan raaco madaxnimadoodii way weynayaan wixii ay la siisiin jiray ay qaadan ay xushmahaan loo soon jiray way weynayaan wixii faa-iido ay ka heli jireen magacii iyo wixii idil bay waynayaan iyo xushmadii bay waynayaan kolkaad maadaama aad taa weynaysaan si aana taa u weynayn ha rumaynina is yidhaahdeen kolka waxyaalahaas faa-iidada ah oo rumayn la-aanta ay ku helayaan ay qaateen iyaa waxaa laga dhigay inay saman yar ay qaateen ilaan waxaasoo idil haddii loo fiiriyo wanaaga ka maqan saman yar wey waxaalli wixii maadaama dhaaf adduunya ay tahay intay doontaba ha la ekaato hadday magac tahay hadday sharaf tahay hadday jago tahay hadday laalish tahay wixii haddii laisku dardaro in adduunka idil waxa ay iyagu ay ka tageen marka loo fiiriyo waa saman yar wey walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayadahaygii rumaynta aad rumaynaysaan samanan qaliilan saman yar ha ku bedelinina ha ku iibsanina oo waxyaalahan magacaan iyo sharaftaan iyo waxaan ah tanad waawaysaan wey waiyaaya anigu un wain yaada ficilkeeda hore oo kale wain yaaya aniguun ittaquu ka cabsad wey anigu un taqwada aad ka cabsanaysa anigu un iska sayajir wey wax kale ha ka cabsanin wain yaaya anigu un ittaquu ka cabsado anigu un cabsada aad cabsanaysa anigii gooniyaal wey fattaquuni iga cabsada walaa talbisuu ha qasina albaatila baatilkii walaa talbisuu ha qasin alxaqa xaqii kitaabka towreed ku yiilay oo nebi maxamed inuu ilaahay soo diray xaq tahay ah qur-aan inla kusoo jidinaya ay tahay xaq tahay ah xaqaasi haqasina qasina bilbaaili baatilkii idinku aad samaysateen oo gacmihiina ku samaysateen ha ku qasina towraad waxaa jirta xaq bay waxaa waa xaq waa wixii ilaahay soo dejiyey wax kaloo aan xaq ahayn oo baadil iyagu taxriifaad ah oo gacmooda ay ku sameeyeen baa jirta kolka towraad bay oo sax ahayd iyay wax ku tardareen way bebedeleen way taxriifiyeen aayaadkaas iyay bedelayaan ama qoraalkiibay ku bedelayaan ama ma ahee waxay ku bedelayaan dadka usoolada markay sheegayaan iyo si wax ugu dhaadhicinayaan kolka sidaa daraaddeed waxaa leeyihi walaa talbisuuha qasin alxaqa xaqa xagga rabbi idinka yimid oo towraad ku yaala bilbaaili baailka idinku aada samaynaysaan oo sheegaysaan ha ku qasina wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina kolka waxaa weeye waxaan towraad ku yaala labay u kala baxaya kolka dadka ay u sheegayaan ninkii horey u maqlay waxa towraad ku yaala ninkii horey u maqlay waxay sameeyaan xaqii iyo baailkii iyaga ay watayn iskugu qasaan ninkaan waxba ka maqalna oo hadalkaas aan lama soconina markii ay wax weydiiyaan markii iyagu wax la weydiiyo xaqay ka qarinayaan macnaha sida u socdo fiiri waxaa weeye dad bay wax u sheegeen waa culamo dadkaas haddii yihiin niman horey towraad u maqli oo macnahan horey u maqli haddii ay yihiin markay u sheegayaan u sharxinayaan xaqii towraad ku yeeli iyo baadilkay bataan bay ku qasaan oo ninkii bay bedelmayaa kolka sidii kolka hore wax u haystiinaya sida kaloo baatilaba u fahmaya hadduu yahay ninka ay wax u sheegeen ninaan horey waxaan u maqlina xaqi hadduu weydiiyo wayba ka qariyaanba kii aan horey u maqlin markay weydiiyaan wuu ka qarinaya si kale si kale wax ugu sheegaya kii horey u maqlina baatilkii iyo xaqiiba iskugu qasayaan saasay samayn jireen intaa saas idil maxay tahay si iyagu madaxnimadooda iyo ka dambaynta laga dambeeyay si ay u baaqi ahaato wataktumu waha qarinina ولا تكتموها قرنيني الحق حقها قرنين لكن إذن ويديه وأنتم إذنك أوه تعلمون أك أنكم يعني وأنتم إذنك أوه تعلمون أك أنكم إذنك لابسون كاتمون إناتين إذنك أوه وحقصي إن الوحقصي سوى أكسونتي وهذا هو وحقرين نيسان منك وحويا لك حمانت أي سمينا لأكسوني يعني وأكسين ma aha inay ku jaahiliyeen ama carabka kaga dhacay maaha way ogsoon yihiin foolxumadaasay samayn jireen kolkii in ilaahay kitaabkii sidaa loogu dhiirinaado oo ilaahay wixii oo watay sidaas loo galay nin bani aadama saa u galay dufki weynba ma jiraba wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiye azakaata zakada siiye salaada la sheegaya la farayana waxaa weeye salaada inaga aan tukano haddaana ummadda nabiga caleyhi salaatu wasalaam zakada anaga aan bixino wey maxaa yeele salaadoodii iyo iyo zakadoodii waa la nasakhay tanaa lagu nasakhay kolka shay shay la nasakhay miya hadda amar lagu siina laguma siinayo salaadeen waxay rabaa waxaa la rabaa inay soo rumeeyaan ee salaadeena ay tukudaan zakadeena ay bixiyaan wey tii hore lama farayo waaqiimuu oogu asalaata salaada oogu waaatuu siiya azakaata zakadana siiya dadkii mutaysisiiya warkacuu rukuucu maca araakiciina kuwuu rukuucayo oo tukanay bimacnaha waxaa weye salaadka kahorba waa la faray waxaa leeyahay salluu maca almusalliina wey rukuucan wuxuu cibaaro ka yahay salaadii salaadii buu cibaaro ka yahay salaad juska nadawe rukuuca kolku waxaa le irkacuu maca araakiciina yacni nimanka yahuudda ah waxaa rukuuc looga cabiray nimanka yahuudda salaadooda rukuuc ma lahayd tiina rukuuc leh kolka rukuucii tiiri aan lahayn baa laga soo qaaday salaadii odalba laga cabiray dhinacaas waa mid wey tan kale salaadoori goongooni bay isugu tukan jiraan halkaana waxaa la rabaa inay jameecaadka ku dartama ay jameecaadka nala tukadaan sida inaga aanu tukano oo kale labadaasaa laga rabaa salaad rukuuc leh oo weliba jameecaad ah warkacuu rukuuco maca raakiciina kuwa rukuucayo oo ilaahay u rukuucayo la jirkooda rukuuco intaasaa la faray weli iyay ku socota arrintii ata'muruuna miyaad faraysaan haddaad tihiin reer bani israaciil annaasa dadka miyaad faraysaan bilbiri khayrka miyaad faraysaan wixii samafal ahoo khayr ku jira daacada ilaahay sadaqadii waxbixintii diinta wax loo qabto waxaasoo idilbiri wey waxaas miyaad dadka faraysaan watansawna walxaal tansawna idinku halmaamaya anfusakum naftiina halmaamaya ama mehe watansawna miyaad halmaamaysaan anfusakum nafafyaalkiisan nafsiyaadkiina ma hamaanaysaan oo khayrka yacni kuma socotaan miya <clears throat> culimmadoodu waxay ahaan jireen ninkii caamaha hoos ahaan ugu yimaaday waxay odhan jireen nebi maxamed wuu tawsiin yahay sax wey qur-aankan sax wey mushrikiinta kolkii hoos ahaan ugu yimaad saasay odhan jireen iyagana kuma socdaan ilan waxbay ilaadsanayaan hilil shaaqimil baa laleeyahay waxbay ilaadsanayaan duubkoodii wixiibay ilaadsanayaan oo waa dad waaweyn laakiin dadka khayrkay fari jireen sidoo saas oo kale wixii nebiga ku saabsan sidooda kalena asalkooduba dadku waxay farayaan wanaag sadaqada waxaas laakiin iyagoo aslanbaba kuma dhaqaaqan kolku waxa weeye dadkiina waad u iftiiminaysaa adigana waa isgubaysaa waa faamuus adugu aad wax kuu iftiiminaya wax ku kala garanaysa isagana isgubayo oo kale isagana waa isgubayo adigana se kuma faa'idaysatid sidaas oo kale wey iyagiiba macaasi qurun bay ku dhex jira ata'muruuna annaasa dadka miyaad faraysaan bilbiri ixsaanka miyaad faraysaan wixii samafal ahoo khayr ah watansawna ma halmaamaysaan anfusakum naftiina ma halmaamaysaan halmaanka ma halmaami macana naftiina danteeda ma ka tegaysaan walxaal antum idinku tatluuna akhrinaya alkitaaba kitaabkii tawraad idinkusa akhrina markay saa samaynayaan kitaabka tawraad way akhrinayaan oo kitaabka towraad maxaa ku yaalo waxa dadka faraysa horta in ku socoto in dadka runta loo sheego iyaguna ay ku socdaan haddaan adigu ku socon carabkaaga wax ma taray <clears throat> haddaad maanta idila wax akrinaysid oo carabkaaga aad ka akrinaysid adigu aanad wixii ku soconin <clears throat> waxba ma tarayso adigii baa lagu arkaa inay laalooshii qaadanaysa bay sheegay khiyaanay sameyn saas oo kale waxba ma tarayso soonba dadka u sharxaysaa sigaarni baad cabaysaa ama koob shaaha meesha ku yaal oo leedahay yaa ayuha aladiina aamanu kutiba calaykum asiyaam saas oo kale yaa wax kaa qaadanaya waxba nina kaa qaadan maayo ilan ficilkaagiibaa la arkay kol kitaabkii baad akrinaysaan oo idin faray kulligiin inaad ka dambaysaan kitaabkaas towraad ah wixii wanaagsan inaad badqaarataan idinkoo kitaabka akrinaya oo saas oo kale inay haaraan tahay inayna sharci ahayn waxaad ku dhaqaaqaysaan kitaabkii qoray idinkoo akrinaya iyaa sidaad samaynaysaan afalaa tacqiluuna war miyaanad caqli lahayn caqli miyaanaad lahayn baa laleeyahay sababta ah waxaa weeye haddii adigii ishalmaantid dad kale aad khayrka faraysid caqli darri wey dadkiina khayrkii baad faraysa adigiina balaayadii baad ku dhacaysa kaas miyaa caqli jira licaqli malyihidiin miya <coughs> wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabr kaalmaysta wasalaati salaada kaalmaysta haddaa reer banu israa'iil waxaasaa loo leeyahay dadkan waaweyne laga dambayn jiray ee culummada ah ee waaweynea laga dambayn jiray hadday is yidhaahdaan nin imanka kala raaca macnaheedu waxaa weeye wixii darajo iyo jado iyo qiimihii oo lahay dhan inuu ka tanaajulay oo hadda oo noqdo <clears throat> nin nabi maxamed daba socdo oo ka amar qaato wixii laga dambeynayo idil iyo dadkii ka dambeeyo idilba nabi maxamed buu soo wada raacaya isagana kuwaasoo ka mid yahay kolka jagooyinka iyo darajadii wixii o dhan waa waaye kolka naftu way ku adag tahay sidaas aslama ninka qiimo leh oo wax weyn iska nin weyn iska dhigayo inuu hogaansamo oo nin isaga inuu ka qiimiyaryahay arkaa yani isleeyaa kaa qiimiyaryahay inuu u iskuma karo wuxuu leeyahy sharaftaadii xaggeed geenaysa adigoo hebel ah oo intaasuu yahuud kaa dambaysay oo carabtu idinla idinka hoggaansanayd miyaa hadda wixii idin ka tegaysaa buu ornay kolka naftu waa ku dhig kolkasta nafta aad ugu sudcawaysaan oo ad u hogaansataan xaqa waxaad kaalmaysataan samir nafta ku xabis wey nafta ku cadaadiyo inay sidaa ogolaato samir bay u baahan tahay ninka naftiisa waxaa karsiinaya oo naftiisa halkaa ka soo baxda le samir bay u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay in ilaahay lala xiriiro lira ilaahu adiga gacanta i qabo ilaahay adiga yani iigu kaalmay ilaahay salaada tuko in ilaahay kugu kaalmay xaqaas naftaada inay ogolaato oy raacdo waxyaalahan inay isku dhisayso aad ka tagtid kolka waxaa leeyahay labadaashay kaalmaysta ilaahay naftiisa bani aadamku waa ogyahay dhibaatadiisa iyo naftu wuxuu kala kulmo markii ninka sidaas oo kale u weyn oo raacayo nin aan hadda kahor la oqoonin oo raacaya oo darajihiisa ka degaya dhibaato weyn bay ku tahay kolka waxay u baahan tahay inuu naftiisa xabiso oo ku cadaabiyo oo karsiiyo inay u hogaansanto samirkaas waa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay inuu ilaahay la xiriiro oo yidhaahdo ilaahay adugu gacan igu si nafteeda waad arkaysaa si ay nafta u laynaysanto oo u raacdo xaq ay u ogolaato labadaa kaalmaystaa layidhi arrintu way adag tahay wastaciinuu bisabri wasalaati wainahaa damirka xaguu u noqonaya wainahaa salaadii ama wainahaa isticaanadii labadu waa loo celiyaa labadaas midkood u celi ama labadaba wa in dacwadii ee sabr iyo salaad laiskugu yeero taasna waa la yidhaha laakiin salaada loo badan yahay wa in lahaa salaadii lakabiiratun tugeynay oo bimacnaa culus weynida waxaa loo jeedaa way culus tahay ilaa cala alkhaashiciina haddaa isticaano tiraada isticaanadii bisabri wakasoha wasalaati la kaalmaysto lakabiiratun tugeynoo culus wey ama inahaa salaadii lakabiiratatu weyne culus wey ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan oo qalbigooda jilicsan oo quuyo yahay oo ilaahay khayr ka raadinaya kuwaas maahee way culus tahay goonidu waxaa loo jeeda culays alladiina khaashiciinkii yadunnuuna malaynayo annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigooda kuwii la kulmi inay yihiin beri kuwii rabbigooda la kulmi sidee wey macnaa in lasoo bixinayo intay dhintaanba la soo bixinaya oo rabbigooda la kulmayo wa annahum iyagu raajicuuna kuwa noqonayo inay yihiin malaynayo ilayhi ilallaahi ilaahay kuwii u noqona inay yihiin malaynayo daniga siyaalo badan baa lagu fasira halkan waxa ugu sahlan bimacnaa yaqiin ugu fasir bimacnaa yaqiininayo wey yaqiin waa loogu isticmaalaa bimacnaa khushuucari wuxuu gaarsiisan yahay xataa mala keliya ta ku filan inay ilaahay la kulmayaan ay malaynayaan in ilaahay ay u noqonayaan ay malaynayaan malahaasaaba ku filan wey laakiin malaha looma jeedo sida yani culimmada u badantahay yaqiinta loo jeedo kuwii yaqiininayo inay biri ilaahay la kulmayaan oo isaga ay u noqonayaano waxay adduunkan samaystaan ku abaalmarinayo kuwa sidaas yaqiininayo kuwaasi salaada way u fududahay kuma cusla kuwaas maxaa yeelay faa'iidayay arkayaan faa'iidada ka dambayso yay arkayaan ninka hadduu arkaya shaqadan oo qabanaya faa'iidada ka imaanayso faa'iidada ka soo burqanayso markuu arkaayo shaqadana way ku dhib yaraanaysaa <clears throat> kolba hadday shayga aad dalbaysa qiimihiisa aad agtiisa aad kugu soo burqan shaqada way kugu dhib yaraanaysaa laakiin ninkaanu ogeyn waxaa faa'iido ku jira inuu beri rabbi la kulmayo ilaahay u noqonayaana kuka laga abaalmarinayo ninkaanan ogeyn way ku culusta yaa bani israa'iila mar labaad haddana reer bani israa'iilu idkuruu xusa nicmatii nicmadayda xusa allatii nicmadii ancamtu aan nicmeeyey calaykum korkiina aan idinku nicmeeyey xusa oo ha halmaamina wa annii anigu fadaltukum inaan idin fadilay oo dheeraad idin siiyey cala alcaalamiina caalamiinta inaan idinka fadilayna xusa mar labaad baa laleeyahay waxaa sidaa loo leeyahay horta tawkiid baa ku jira tan kale waxaa weeye nicmooyinkii baa la tirina nicmooyinka kolka aan soo sheegnay laba xusa laleeyahay iyo hadda la tirin doono tii hore waxay ahayd nicmadoodaas xusa oo ha ka hor imaanin waxaan wato saa u toosnaaday wa fadaltukum kolka banu israa'iil caalamiintii wakhtigooda joogi baa laga fadlay ma aha weligood ba fadli badan yihiin maanta ilaahay agtiisa iyagaa ugu liito caalamiintii wakhtigooda joogay waa sidaas waa loo badan yahay ama maahe waxaa loo jeeda caalamiinta waa laydinka fadli waxaana caalamiinta la siin baa laydin siiyey waxaana caalamiinta la siinin ma arkaysa almanna wasalwa iyo biyihii usoo burqanayay iyo adiga ma aragtay waxyaalo fara badan caayada ay tirin doonto oo iyaga uun la siiyey oo ummadaha kale aan la siin baa jirtay baryihiin xagga ilaahay taasina waa lagu wari karaa laakiin waxaa loo baran yahay caalamiinta waktigooda joogabay yaa laga fadlilay oo wataquu cabsada iska jira yowman maalin yoomkasoo laa tajzii aan gudaynin nafsun nafi can nafsin naf kale aan ku gudaynin shay shayna aan ku gudaynin maalinta nin wal naf walba ilaah isku juqloono nafna ma gudi karto naf kale wixii ku waajibay wixii laga rabay kama gudi karto oo tidhaa war waxa lagu haysto ama adugu lagaa rabayo anaa qaadayo naf odhan karto ma jirto sababta oo ah mid walba iyadaa isku shuqloon iyada iyaa isku shuqloon laakiin naf kale inay wax u tarto ay wax ka qaado ay wax ka guddo ma suurobayso nafsu nafina can nafsin naf kalena shay-an aan ka gudayno oo walaa yuqbalu aan la aqbalaynin meeshan tafaasiir badan ba ku jirta laakiin mid baan ka qaadanayna oo walaa yuqbalu weliba aan la aqbalaynin minhaa naftaan dambe xaggeeda naftaani ama nafta hore haddii loo celiyo labadaba waa loo celiyaa macnaha waa isbedelaya kolka walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa naftii hore shafaacatun shafaacana aan laga aqbalaynin horta naf naf kale wax ku gulayso le xilkii anaa kaa qaaday wixii kugu waajibi anaa allah ii qabsado lama jirto taa haddii la waayo haddana naftii hora naftan dambe inay tidhaahdo anaa u shafeecaya ilaahay waxaas waxaan codsanaya in waxaa laga daayo in waxaa dhibaatada laga daayo in waxaa loo qabtaan codsanaya naf hadday tidhaahdaan laga aqbali maayo naftan dambe waxaan u shafeecayaa laga aqbali maayo <coughs> shafeecad ilaahay yaa bixiyo walaa yuqbalu aan la aqbalin minhaa naftaa farxageeda shafaacatun shafaaca oo naftan dambe u shafeecdo oo tidhaahdo ilaahay waxaana laga daayo walaa yuukhadu aan la qaadaynin haddana minhaa naftii hore cadlun furushin aan laga qaadayn anaa furanaya intaasaan ka bixina aan laga qaadayn bimaanaa naftii hore naftan dambe waxba kama gudi karto shafaaca hadday tidhahdo aan u shafeecayaana laga yeeli hadday tidhahdo anaa wax ku furuna laga yeeli maayo walaa hum aanan ahayn weliba haddana hum nafafyaalkii humt maxay u noqonaysaa nafta dambe u celi maxaa yeelay ama nafta hore u celi waxa weeye waa nakiro fii siyaaqi nafyi tacumu wey labadoodba waa nakiro kolka waa iska caam kolka humta nufuusta u celi oo nafta hore laga fahmay ama nafta dambe laga fahmay u celi walaa hum aanan ahaanin nufuusteenna yunsaruuna kuwii loo hiiliyo aanan ahaanin nafyaalka kuwii loo hooliyo xugun wax uga magacban karto kolka hunta waxaad u celinaysaa nufuustii lagu fahmayo naftii hore ayaad u celinaysaa kolka waxaa weeye naftii hore waxbana ma guri karto shafaacatan dana u shafacda laga maayo waan furinayaa laga yeeli maayo xoog wax ugu qabanaya ugu hiirinayaana miyaad ma jirto walaa hum ma aha nufuustii hore yunsaruuna kuwa loo hiiliyo ma hadday yidhaahdaan xoog naftan kale wax ugu taraynaa halkaa macnaan ka soo qaadanay kolka mahalinka iska jiraa layidhi haddaad iminka adduunku aad fiirinaysaan bacid wakti ka sheekay haddaad tihiin reer banu israa'iilo najjaynaakum ah, aan idin badbaadinay min aali fircawna nicmooyinkii baa la tirinaya fircawn iyo aalkiis aan idinka badbaadinay fircawn iyo aalkiis aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaale ay fircawn aalkiisi idin mayricinayaa suu'al cadaabi cadaabkiisii xuna idinku mayricinayaa yacnii cadaabka maydhacintu waxaa weye xoolaha inaad ku celcelisad meel daaq leh yaa maydhicin la yidhaahdaa kolka aali fircoon reer banu israa'iil way dhibi jireen dhibaatadaasi habeenii maalin ku noolaan jireen kolka waxay lama tahay reer banu israa'iil xoolo la maydhicinayo dhibaato cadaabka lagu maydhicinayo oo inayna ka bixin aan la rabin saas oo kale cadaab baa lagu maydhicinayo macnaha waxaa weeye cadaab bay ku jireen wey kolka yasuumuunakum bimacnaa mayricintii minsaama almaasiyataba laga keenay yacnii maashidii buu mayriciyey oo kale ah, ah ama waxaad tidhahdaa yasuumuunakum ee yuuluunakum xaalo idinla xiriirinayaan suu alcadaab cadaabkii socon ama yulxiquunakum xaalo idin heleeshiinayaan suu alcadaab cadaabkii socon intaba waa lagu fasiraa saas dhibaatadaas idin geysan jira kolkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay idinka badbaadiyey cadaabkaas idinku meelcelin waa maxay yuradixuuna way gogowracaan abnaacakum wiilishiinay gogowracaan wayastaxyuuna way ka seexaan oo ka tagaan ee baaqi yeelaan nisaa'akum naagihiin naagahana way ka tagayaan hablaha raggan wiilishina way gogowracayaan kolkaas waxaa ka soo baxaya bulshada haddii wax alle wixii wiil dhashan laga gowraco hablahana la daayo muddo kadib waxaa soo baxaysa bulsho ka kooban orayaal cutush ah iyo hablo ka kooban kolka bulshadii way dhimatay waa daciif wey wax ka daciif badan ma jiro bulsho ka kooban odayaal iyo hawaan fiiri kolka haweenka waxay u baaqiyaan haweenka dee ku idiiganayaan dharkay u dhaqayaan waxbay u samaynayaan kolka baqiinta ay ka baqi lahaayeen oo reer banu israa'iil inay iyu inqilaabaan ay ka baqi lahaayeen ma suurobaysa odayaal iyo waxa weeye hawaan wey shaqadiina way ku gudinayaan cabsidii ay ka baqayeen inay inqilaabaan nama suurobayso kolka saasay saa u yeelayaan cadaab xun weeye يصومونكم سوء العذاب يذبحون حالي قورعيان أبناءكم يلشين ويستحيون أي كتغيان معنا كسيحيان نساءكم ناقين وفي ذلكم وفي ذلكم لا نساء وفي ذلكم كينا لصوشة من الإنجائية بدبارين تلقين بدبارية بحر روحة كسقون بلاء بلاء يا امتحان فلها سوء عظيم مبين كاسا من ربكم حق ربكين عارف نعمة وين هدي لغسيو امتحان بكجر إن هو اللي بدبابي امتحان وي ونعمة ونعمة لسكو امتحان ايوي البلاء وحقودعاء نعمة لسكو امتحان بلاء قدعه لباطة لسكو امتحان اللي لابد البلاء ليرادة بلاء ان حسنا بعد مقشة بلاء ان حسنا وان البلاء واني ونوسين وخير لسكو امتحان ايوي وفي ذلك من انجاء بلاء من ربكم عظيمه ama waxaad <coughs> وفي wa fii daalikum kaakiina lasoo sheegay oo waa maxay oo cadaabka suucan cadaabkaas ah oo tadbiixi iyo iyo naayihi lagu taga ah suucan cadaabkaasi balaa-un balaa ku sugan balahaasoo cadiimin weyn min rabbikum dhibaatadaa laidin geysanayo dhibaato weyn bay ahayn buy kolka haddaad tihiin ree banu israa'iil faraqnaa aan kala bixinay bikum idinku aan idinku kala bixinay albaxra badda aan idinku kala bixinay baddii idinka horeysay oo xagga dambena fircawn iyo qowmkiisa idinka soo socdeen qisooyinkan iminka halkan aan soo gaagaabinayo suuradihii maka iyo lagu soo faahfaahiyey kolka waa lasoo gaagaabinaya nicmadan baa la xusuusinaya wixii loo sameeyey waid waqtigii faraqnaa aan kala bixinay bikum idinku albaxra baxriga aan idinku kala bixinay oo fa anjaynaakum aan idinku idin badbaadinay badda aad ka tallaawdeen baddii baa ka hor timid ilaahay unbaa baddii mar nebi muuse markuu ku dhuftay isha baddii unbaa waxaa ka baxay laba iyo toban jid biyihii unbaa isku harkagay biyahan isma haystaan waxay noqdeen buurobuuro oo dhexda bannaan biyihii baa laba iyo toban jid ka baxeen biyihii baa harkagayo iskuma darsamayaan laba iyo toban jid baa ka baxay iyagoo laba iyo toban qolay ahaayeen kolkaasay gudbeen markay gudbeen yaa fircoon iyo qowmka soo daba socda yidhaaheen kuwaan bay gudbeen inaguna aan galna markii kii reer banu israa'iil ugu dambeeyey oo ka baxay qoomkii fircaana kii ugu dambeeyey oo soo galay badda ayaa lagu naashay reerqoomu fircaun faanjaynaakum idinku aan idin badbaadinay wa awraqnaa aan maashayni aala fircauna fircaun aalkiisan aan maashayni wa antum idinka oo tanduruuna fiirinayo maxay fiirinayaan bad in iyagu lagu kala bixiyo u kala baxday way arkayaan in iyagu badbaadin way arkayaan in qowmkaasi ahlu fircoon la qarqiyay arkeen tanduruuna mafcuulkeed saddex baa u noqonaya wa antum tanduruuna idinka oo fiirinaaye in jaa'akum badbaadinta laydin badbaadiyey iyo wa iqraaqa ahli iyo iyo iyo alfarqigii wa antum idinkoo tanduruuna fiirinayo daalika almadkuura kaa la sheegay oo min alfarqi bikum albaxra ah iyo wa injaa'ikum iyo waiqraaqi ahli fircawn idinkoo fiirina indhaha ku hayo waxaas wax laydinka sheekaynaya ma saasaad eedeen bale ama tan dambe wa antum tanduruuna idinkoo fiirinaya ahlufircoon sidii loo qarqiyi laakiin saddexda in loo celiyaa kasii fiican bayd waqti haddana ka sheekay wacadnaa aan la wada hotanay muusa nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen aan la wada hotanay يعني أفرت هذين النغوتي ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر أفرت كيوي waxa weeye markay badda ka tallaabeen iyaa kor ka horeba nabi muuse markuu tegey reer banu israa'iil fircoon agtiisa ay joogeen markii fircoon inaga aan kala hagaagno ilaahay wuxuu noogu ballan qaaday kitaab aan ku soconno oo aan isku xukunno in ilaahay na siiyo saasay ahayd jireen kolka wixii waxay kun markan waxay ku abaabeen oo ku barbaareen dadka iyuu gumaysan jiray wixii la fiicnaa baa la fiicna bani aadamka waa sidaas wey dadka iyuu gumaysan jiray wixii la fiicnaa yaa qalbigooda weli ku jira tiibaa laga fujin la'ya waa adduunka ilaah maanta waa sidaas wey dadkii wax gumaysan jiray waxay wataan umaad mooda inay fiican yihiino saas oo kale oo la daba socdaa saas oo kale bani aadamka dabacadiis waa sida ilaahay baa ka badbaadiyey haddana weli qalbigii dibigii ee reer banu reer fircoon ay caabudi jiraan yaa qalbiga kaga jiro uma bacdigeed ittakhadtum aad samaysateen alcijla dibigii ilaahan ilaah aad ku samaysateen foorxumriisa loo goynaya wa antum idinka oo daalimuuna dulminaya xaqa dulminaya naftiinana dulminaya uma bacdigeed markaad samaysateen kadib cafownaa waan cafinay cankum idinku waan idin cafinay min bacdi daalika min bacdi itikhaadikum alcijla ilaaha markaad cijliga ad ilaah ka samaysteen kadib haddana waa laidin cafiyey bal fiiri khayrka loo sameeyey dib bay ilaah ka samaysteen gardaradooda haddana ilaahay waa ka cafiyey waxna u noqonin dibihii waa la gubay sidii suuratullah ay sheegaysa nabi muusaas soo noqday wixii marka dambe waa laska cafiyey haddana bal waxa dulqaadka loo sameeyey iyo nicmada loo samaynaya fiiri nimankan iyo isqalaca ay samaynayaan cafawnaa cankum waan ducafinay min bacdi daalika min bacdi ittikhaadikum alcajla ilaaha lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan waxaa laydin cafiyey waxaa weeye likay tashkuru inaad shukridaan war idinkoo waxaasoo idin arkayo gardaradaa sameeyey mii haddana idin cafiyey ilaahaygaas mar dambe ku ballan furi maayan inaad tidhaahdaan ilaahay adaa shukrigaa iska leh saas oo kalea loo sameeyey baid wakti ka sheekeey ka sheekeey aataynaa aan siinay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ah aan siin wal xurqaana kitaabkii xaq iyo baadilka bixinay aan siinay waa towraad naftiisa kitaabna wuu yahay furqaanna wuu yahay sida kitaabkeena oo kale kitaabkeenana furqaanna wuu yahay kitaabna wuu yahay wal iyo kitaabkii xaq iyo baadil bixinay aan siinay maxaan u siinay lacallakum waxaad mudantii reer banu israiil haddaad tihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan ilaa maxaa yeelay kitaabkaa ka hor waxa laydinka rabo oo idinku idin faa'iidada ku jirto iyo waxa idin halisgelinaya oo idinku aan idin fiicnayn ma kala goranaysaan kitaabku waxaa lidiinsi inaad hanuuntaan wixii dantiinana aad qabsataan adduunya aakhara wixii adduunya aakhara idin dhibayana aad ka badbaadaan ilaahay baa idin caqli celinaya ilaahay baa idin xukumaya ilaahay baa idin maamulaya isagaa yaqaana adduunkan wixii danta ku jirto isagaa yaqaana adduunkan wixii halis gelinay kol kitaabku waxaa laidin siiy inaad hanuuntaan oo wixii dantiina ay wixii kale ku kala hanuuntaan sidaas laidin siiy bal nicmadaas xusuusta layidhi bal-ida waqti ka sheekeeye qaala uu yidhi haddana muuse nebi muuse liqowmii qowmkiisa oo ku yidhi yaa qowmi qowmkayow innakum idinku dalamtum waa dulmiseen anfusakum nafafyaalkiinii baad dulmiseen biitikhaadikum bisababi itikhaadikum samaysashadiina dar sababteedaad ku dulmiseen alcajla cajligii aada ilaahan ka samaysateen naftiina waadin umaseen bisababi itikaadikum samaysashadeena alcajla cajligii ilaahan aad ka samaysateen ayaad ku dulmiseen kolka fatuubuu towbo keena usoo noqdi ilaa baari'ikum ilaahaygiina idin abuuray oo nicmooyinkii hore idin soo siiyey u towbo keena oo faqtuluu dila anfusakum nafafyaalkiina dila markii diligii ay samaysteen ay ka towbo keenayeen toobakenkii waxaa la yidhi toobad waxaa laydinkaga aqbalaya isdili idinku kiini aan dimbaabin kii kale ha dilo kiini aan caabudin kii kale ha dilo isdilaa la yidhi markaasay dee seeftii qaateen siday isu jafayeen kolkay deed intaasoo kumaan kuma iska laayeen iyaa markii dambe ilahay yidhi jooji waa laydinka aqbalay waa laydinka aqbalay tawba adag bay ahayd waxaa sidaa loo yeelaya nimankan waa niman qaybsan wey in sidaa la yeelanayo ma hanuunay hadal xaqi taray waa nimanka haddii dibi caabuday iyagoo dhibaatadii nabi muuse ka soo maray reer fircoon ogya iyadoo hortooda lagu maashay arkayeen oo tawraad loogu maqiiyey iyo hadda dibigii ay ilaah ka dhigteen oo fircoon ilaahay fircoon yani ilaahayaalkiisa ka mid ah kolkaas waa waxa lala yaabo wey kolkaasoo lagu adkeeyey waxaa la yidhi towbad waa laydinka aqbalaya laakiin islaaya kolkaasay qaateenoo say isu jafayaan markay bay intaas isku laayeen kadib baa layidhi joojiya kolkaa intay dhimateen waxaa layidhi waa ahlu jannadii waa shuhada waa laga aqbalay towbadii intii noolna waa loo dembi dhaafay waa laga cafi faqtuluu anfusakum daalikum almadkuuru kaa la soo sheegay oo min atawbi wa qatli anfusikum ah yaa khayrun khayr badan lakum idinku idin khayr badan cinda baari'ikum ilaahaygii idin abuuray agtiistaasaa idin khayr badan maxay idinka khayr badan tahay idinka oo ku jira dembigaa idinka oo ku jira xumaantaa waxaa ka khayr badan in ilaahay idinka aqbalo towbadii oo kolkaa towbadii qole idinka aqbalaya wixii dhintiina waa shahiid wixii kalena waa la cafiyey saasay idinku khayr badan tahay haddii aad sidaa tihiin samiya dee faalxumi iyo dembi baad ku rubsanaysaan wey ذلكم المذكور قال سو شيء من التوب وقتل الأنفس يا خير لكم idinku idin khayr baa cinda baari'ikum ilaahigiina agtiisa sidii bay sameeyeen kolka ilaahay fataaba waa tooba aqbali calaykum idin korkiina ilahay baa idinka tooba aqbali oo kuwii dhintiin shuhada laga dhigay kuwii kale waa la cafiyey inahu ilaahay huwa asaga atawaab kii tooba aqbal badan wey alraxiimu ee naxariista waid waqti ka sheekay nebi maxamedu waid waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina rumayn mayno laka adou kuu rumayn mayno inaad ilaahay towraadku soo siiyey oo kula hadlay ku rumayn mayno inuu towraad isagu ku soo siiyey kuu rumayn mayno inuu kula hadlayna kuu rumayn mayno xataa intii naraa aan aragno allaaha ilaahay jahratan caddaan aan u aragno aan aragno ilaahay oo inuu kula hadlay aan ogaano inuu towraad kusoo dhiibay aan ogaano haddii kale kuma rumaynayno waxaa loo jeedaa kolka hor nimankan way rumaysnaayeen waa nimankii markii towbada lagu aqbalayay damba oo nabi muuse soo noqday miiqaadkii toddobaatan oo soo kaxaystay weyaan baa la yidhaahdaa meeshaan waxaa weye khilaafaadkay way badan tahay toddobaatan oo soo kaxaystay wey toddobaatankii markii kitaabka loo soo dhiibay oo ilahay isaga lexda kitaabka loo soo dhiibay iyay isbedeleen waxay yidhaahdeen waa inaan rumaynta asalnimadoo rumaysan yihiin nabi muuse laakiin hadalka tan iminka ah inaad ilaahay kula hadlay inuu isaga ku siiyey ah kuu rumayn mayno kuu qiri mayno natus ilaahay aan kula aragna ilan waxaan kuu soo raacnay waa inaan wax kula ogaanay saasay yidhaahdeen markay sidaa yidhaahdeen fa akhadatkm waxaa idin qabatay asaaciqatu biriqdii baa idin qabatay biriq baa ku dhacday qaylo waa lagu qayliyey adug wax biriq sida oo kale u qayliyaa ku dhacay maxaa yeele ilaahay inay arkaan kolkaa suuragal uma ah wa antum idinka oo tanduruuna fiirinaya idin qabatay way dhinteen kuwii sidaa lahaa idil way dhinteen biriqdaasaa ku dhacday eyr qayladii baa baabi'isay qayladii biriqda ama qaylad lagu qayliyaa biriq oo kale ku noqotay fa akhadadkum ay idin qabatay assaaciqatu biriqdii ay idin qabatay wa antum idinkoo tanduruuna fiirinaya meeshay ku warbaqteen uma markaa kadibna bacanaakum aan idin soo bixinay min bacdi mowtikum dhimashadiina bacdigeed aan idin soo bixinay markii layidhi waa la edab daran tihiin ilaahay mutusmaya ku rumaynayna waa edab daro wey nabiga muuse mucjizooyin buu haystaa inla run sheegay way ogsoon yihiin wax badan bay arkeen laakiin ilaahay arrimaa ku tusimayna waa edab daro kolkaasay dhammaadeen markay dhammaadeen haddana ay dhinteen oo haddana ilaahay waa soo nooliyey ilaahay wuu soo nooleyey subxaanahu wa tacaala wuu soo nooleyey lacalakum waxaa laidin soo nooleyey lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ilaahay ku shukridaan inaad ilaahay ku shukridaan baad mudantihiin bal ilaahayga saa idin sameeyey inaad haddana aad ku shukridaanoo aad cibaadadiisa aad wadaan niman waxaa niman qallafsan cuquubo adag in lagu qaadan maaye si kala faa'iido ma laha cuquubada adag maahe niman kastaa u maskax adag oo macangaga ah saasay ahayn bal markaasna xusuusta la yidhi kolkii dambe eh, adigu nabi muuse ilaahay u tuugay baa la yidhahdaa wuxuu u tuugay haddii nimankan baaba'aan waxa suuriyey haddana reer balse ay nafsa inay yidhaahdaan nimanka isagaa laayey isagaa doortay inay halaagsanaan buu ugu talagalay kolkii ilaahay buu tuugay ilaahay wuu u soo noogay wadallalnaa waxaan hoosaynay calaykum korkiina aan haraynay calaykum korkiina aan ku hoosaynay alkhamaama daruur yaan ku hoosaynay waa markii ay badda ka tallaabeen oo layidhi baytulmaqdis gala ay diideen ee layidhi afartan sanaba gali maysa meeshanaad wareegaysa arbaciina sabatan yatiibuuna fi lardi afartankaa sana siinaay bay wareegi jireen siinaay oo meel bannaan ah waa meel bannaan kolka iyagoo cuquubadaas ku dhacday meel bannaan ah afartan sano iyaa lagu maaragtay eh, iyaa layidhi gali maysan maxaa yeelay waxaa layidhi baytulmaqdis ilaahay baa idiin qoraya gala ilaahay baa idiin qoro waad guulaysanaysaana galaa layidhi kolkaas yidha ma galeen dad waaweynoo waxaa jira xoog badan baa joogee innaga ma galeen way diideen war ilaahay baa idiin qoraan leeyahay gal wey maya anugu dagaalama dagaalamayn haddaan rabnaa la dagaalama horta ha ka baxeen beledka markay ka baxaan hoqali ka dhagaan baan anaguna tagayna saasay yidhaahdeen masaasaa la helaya inaa iska bixisid ma masagaa ku bannayna saasay yidhaahdeen markii iyagoo halkaa maraysa la arkay ayaa layidhi afartan sanaba galimaysa macnaha waa maxay dadkan iminka maryam muuse la socdo oo fircoon yani hoostiisa kusoo tababartay kusoo abaabay kusoo koray faa-iido ma laha dad wax hogaamin kara maba aha waa in afartan kaasal waxaa dhaban doono dad cusub oo fircoon cadaabkiisii aanaan arkin oo dhibaato aan soo arkin oo afartan gaarayo dadkaasaa gali kara wey laakiin dadkan iminka way dhinteen dadka haddii isticmaalka ku duqoobaan oo ku duloobaan ku rafaadaan waxay iska jecel in la hogaamiyo laisku wado xataa qurunka haddii la yidhahdo saas oo kale saas iska jecel yihiin isbedel waa inuu dhaco dadka hadday xun yihiin waa inuu isbedel dhaco wey taariikhdaba waa sidaa wey dad baa xumaan ku koray cabsiday ku koreen fulnimaday ku koreen beenta waxaasay ku koreen inay isbedelo adduunka maahee faa'iido kale ma laha iyadoo la bedeli maayo kolkaa iyagoo sidaas loo ciqaabay oo afartankaa sana meesha joogo oo la ciqaabay ee qaab ahaan u joog haddii ilaahay naxariis wax uu sameeyey bannaankaasi daruur buu ilaahay u sameeyey u hoosaynaysa wadallalnaa waxaan hoosaynay calaykum korkiina waxaan ku hoosaynay alhamaama daruur meel alle meesha socdaan daruurba ka korayso dhulkaa bannaan qoracda ka xigta kow wa anzalnaa waxaan dejinay calaykum korkiina almanna shayga manniga la yidhaahdo waa shay waxa weeye sida waxay kutubtu waxay ku tilmaamaan sida xabag xabag xabag roob ku da-ay oo kale wey kolkaasay sida malabkuna way u macaantay xoogaa dhanaanna way leedahay waxa weeye dadka reer magaalaha oo aada u barwaaqisan oo kale waxyaalaha ku faakihaystaanu ay cuncunaan kolka meelaha qaarbu adduunka ku da'i jiray meelaha ciraaq iyo iminka saynaha markii la joogay dhagaxa dhagaxa kuuskuusana yaalyaalla iyo korkiisa kusoo da'i jiray habeenkii wakhtiga dharabka da'a ma aragtay wakhtiga dharabka habeenkii da'a oo salaad subax yacni qoraxda ka hor ah markaas oo kale kusoo degi jiray dhagaxyada kuuskuusuna meeshasaal yaalla kolkaasay halkaa ka uruursan jireen kolkaa muxuu noqonaya faakiini wuu yahaye wax macaan wey qada ahaanna waa ugu fulin yahay faaki ahaan bay kolka iyagoo cunayaan waa wax macaan mannigaas baan siinay waa wixii cunto lasa siiyey kii ugu fiicnaa wey oo faakiha ahaan ninkii cunto cunay wa uu cunaya ugu fiicnaa wey oo faakiha ahaan oo cuno kaasna kusoo dejinay kaasay uruursan jireenoo cuni jireen iyo wasalwa iyo shimbirta salwa la yidhaahdo salwa jamcu salwaatin wey waa mufradkiisa iyo jamciisa ta'daa lagu kaal farqi ah sida baqaran iyo baqaratun oo kale sumaanaana waa la yidhaha sumaanaa sumaanaatun sumaanaa mufrad jamci wey sumaanaatun waa waa mufradkii wey waa shimbir kuuskuusun wey oo cayilan wuxuu egayay sida kabaraydan oo kale baadiyeena inay waa kuuskuusan yahay koox kooxba u socdaa shimbirta la wuxuu ka mid yahay alqawaatic shimbirta qawaadicda waxaa weeye waa shimbirta xilligiiba meel u safarta xagaaguna meel bay aadaa duga meel bay aadaa meel bay u jarmaadaa shimbir saas oo kale oo wada socda oo duulayo aad arkaysaa oo meel fogfog aadayo oo waxaad arkaysaa halkan iyada oo maanta maalan gugii joogto markay jiirankii waxa ay tahayna halkaa ilaa ay tegayso badda cad iyo meelahaas meel fogfog ay tegayso oo haddana soo noqonayso meel saasoo jirta kolka qawaadicdaasoo kamid yuu ka yahay isaga waa shimbir kuuskuusan wey hilib macaan oo kuuskuusanoo cayilan kaasana cunto ahaan bay u cunaan shimbirta waa la jecel yahay dadka reer magaalka ee sarreeya shimbirta hilibkeeda aad bay u jecel yihiin kolka cunto ahaanna kaasay cunaan wax mamacaanna salbahaasay cunaan halkaas yuu ilaahay ku dejiyey shimbirkaasaa sidau u soo yaacay isagoo koox koox ah iyaa soo degayo markuu soo dego nin waliba intii isaga oo kolkaa ah ku filan iyuu ka qalana iyuu ka qalana maalin kastaba waa sidaas ilaahay basaa u sameeyey waqulnaa waxaan nidhi kuluu cuna idinkoo tiihan ku jira cuna min qayibaati maa rasaqnaakum <coughs> waxaan idinku arsaaqnay kiisi wan wanaagsan cuno oo maniga isalwada ah kaaan idinku arsaaqnay oo maniga isalwada ah kiisi wan wanaagsan isagaa dayibaad ah waa xalaal wey waa wanaagsan yahay kaasi wax ka cuno wey ilama wada cuni kartaan kulligiisa wax ka cuno oo waa lagu fasaxay intaad rabtaan nin walood intaad rabtay maniga ka qaado kanna intaad rabtay ka qaado cuno hadib hadday nicmadaas ay haysteen oo sidaa ilaahay u nicmi ugu barwaaqiyey oo sidaas ilaahay u xushmaynay oo sidaa ilaahay u dhaqaalaynay maanta waa siday u dumaysan yihiin way kala tagtageen way baaba'sanaayeen haddana markii dambe way baaba'een kolka hadaba haddiiba ilaahay sidaas ugu warrayen maxay u baaba-en wey markii dambe maxay u halaagsameen ilaahay wuxuu yidhi sababtay u halaagsameen ma aha anaga inaan la damacnay wamaa dalamuuna kolka xumaan bay sameeyeen wey wamaa dalamuuna anaga lama ay markii markay idil ka abaaldareen oo xumaan ay ku bedesheen markaas anaga ilaahay wuxuu yidhi anaga nama ay walaakiinse lagu noqiye kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kugu dulmiye anfusahum nafafyaalkooda dulmiye oo dhibaatadii iyo dulankii ay samaysteen cuquubadii ay ka mutaysteen iyagay ku dhacdayo annaga nama ay dulminay iyaga manwaid waqti ka sheekeey reer banu israaciil qulnaa aan nidhi idkhuluu gala haadihi alqaryata qaryadan baytulmaqdis ee gala qaryadan baytulmaqdis ee gala waa waadan buweya oo waxaa la yidhaahdaa waqtigaas nabi muuse maba noolayn ba ilayhi rawaadka qarkood yidhaahda فكونوا عنا واتيه وحي قدام بيوي جلو فيه مركو دماري كدب وقريضي أي قليه ويوي فكونوا عنا منها قريضة حقاذ وحي أتربتان كعنوي حيث الميل اللي ما شئتم أدونتان كعنو أكلا عند عنو أكل ذاته رغدا واسعة وحنوشك فهميسا وحيالها برواقب قريضة رعصا ee ka baxoo idil inay xalaal u yihiin ee siday rabaan u cunaya wadkhuluu gala albaaba qaryati qaryada baabkeedan irideedana ka gala sujadan idinka oo sujuudsan gala markii ay galayaan oo ay furtaan dadkii joogay ay ka xoog badiyaano ay ka furtaan oo qaryadaas irdeeda ay galayaan waxaa yidhi waxaad gashaan idinkoo ilaahay u khushuucsan oo sujuudsan gala maxaa yeelay waa nicmi weeye waa khayr weeye waddankaasoo waa ugu dambaysay aan la garanayn waagii nebi yacquub zamnkiisii iyaa ugu dambaysay dhulkaas falastiin iyo dhulkaas shaam waagaasaa ugu dambaysay wax badan bay ka maqnaayeen maanta ilaahay u soo celiyey kolkaasaa layidhi markaad galaysaan qaryadaasi gala idinka oo sujuudsan waa sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waagii markii maka oo ka tegey oo madiino uu tegey oo dambe ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay gacantiisa maka soo geliyay markuu galayey isaga oo sujuudsan oo maanta ma arkaysa xashii oo fashina korkeeda ku sujuudsan buu galay nabigeena oo ilaahay ugu shukrinaya ilaahayay ku soo celiyey oo maanta gacantiisa soo geliyey maka sidaas oo kale iyaguna ahaya ilaahay idinka ugu shukrinayo idinkoo sujuudsan galaa layidhi waquuluu dhahaada sujuuddiina dhexdeeda markaad galaysaan waxaad tidhaahdaan xidatun dhahaaba xidatun mas'alatunaa su'aashayda ilaahay aan ku su-aalanaynay xidatun ridid weeye oo wixii aan xumaan samaynay hadda koor hor aad nagu ridid ama ma ahe sha'nuka sha'nigaaga rabbiyow xidatun ridid weeye oo wixii xumaan aan samaynay aad nagu ridid calaa kulli xaalin waa khabar mubtadihiisana waa mas'alatunaa amba ow sha'nukaba leedahay su-aasha aan su-aalinayna su'aalinayna rabbiyow xiqatun ridid weeye wixii aan samayn xumaan aada nagu ridid ama mahe sha'nuka rabbiyow sha'nigaaga adugu xiqatun ridid weeye xumaanta aad nagu rididoo naga dhaafto sidaa dhahaaba markaa sidaa tidhaahdaan naqfiru waan dhaafaynaa lakum idinku waan idiin dhaafaynaa khadaayaakum gufudyaalkiina hadda ka hor aad samayseen waan idiin dhaafaynaa <coughs> wasanajiid waan u siyaadinaynaa almuxsiniina kuwii muxsiniinta ee camalkooda wanaajiyey si sharciga waafaqsan ku wanaajiyeen waan u ziyaadinaynaa oo ajrigoodii sawaabkoodaan u sujuusan aada gashaan kiina dembigu ahaa dembiga waan ka dhaafaynaa kuwii kaleee muxsiniinta ahaana iyaguna ixsaankoodii baan u siyaadinaynaa wy wanaaggii ay sameeyeen waan u siyaadinaynaa sidaas baa lagu yidhi kolka waa maxay arrintii sidaa markii lagu yidhi maxay ka sameeyeen wey waxay ku sameeyeen ayadana sheegayso fabadala way bedeleen alladiina kuwii dalamuu dulmi falay kulligood ma bedeleenna kuwii xumaanta wadan wey fabadala way bedeleen alladiina kuwii dalamuu dulmi falay way bedeleen bilqowli aladii qiila lahum qowlkii iyagu lagu yidhi oo xidlatun dhahaada ah iyay bedeleen maxay ku bedeleen qowlan qowl bay ku bedeleen qowlkasoo hayra aladii qiila lahum kii iyadu lagu yidhi keyrkii ah <coughs> hadalkii hore lagu yidhi oo xidhafintu way bedeleen qowlan qowl bay ku bedeleenoo ku bedel qaateen qowlkasoo hayra aladii qiila lahum kii lagu yidhi keyrkii ah xidhatun dhahaada la yidhi wax kaloo yidhaahdeen ba layidhi waxyaalaha kale ay yidhaahdaan waxaa lagu sheegaa waxaa ka a ah inay yidhaahdeen xindhatun qamaduhu xindhada xindhada waa burka wey qamadigi wey xildhatun in la yidhaahdeen dad booraliyahoo cunto iyo waxaad ku fikiraya ahay xidhatun dhahaada meeshii la odhan lahaa ayaa yidhahdeen xildhatun oo nuun bay ku dareen waa gardarro weeye waa dulmi weeye waa joos-joos weeye waa cayaar cayaar weeye waa foolxumo weeye marba hadday soo galeen beledkii oo layidhi mesha rabtaan ka cuno kolku waxay leeyihiin xildhatun waxay cunaan iyo waxaas wey hadalkii ilaahay ugu shukriyo ilaahay xiriirkiisa oo dembiga looga dhaafi lahaa lagu wanaajin lahaa way ka tageen niman waxay cunaan ay ku sakirayo saas oo kale noqdeen xin dhartun bay yidhaahdeen kolkaa fa anzalnaa waxaan dejinay cala aladiina kuwii dalamuu dulmi falay oo hadalkaas yidhi korkooda waxaan ku soo dejinay rijzan cadaab yaan ku soo dejinnay mina asamaa'i samada xaggeedaan kaga soo dejinay ama cadaabkaasoo mina asamaa'i samada xaggeeda ahaaday ayaan ku soo dejinnay ilaahay baa ku riday cudur ama daacuun iyo balaayo adugu deed waxay doontaba ahaatay cadaab baa lagu riday waxaa lagu fasiray cadaabkaas inuu daacuun ahaa wax kalena waa lagu fasiray calaa kulli xaalin way ku baaba'een cadaab baabi'iyo ahayd ay ku baaba'eenoo oo kumayaal ay kaga dhinteen bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu ahaanshuhugu sababtii yaan ugu ridnay yafsuquuna kuwii faasiqnimo sameeyey ay yihiinoo faasiqiin ay yihiin faasiqiin waa kuwa daacada ilaahay ka baxa fisqiga waxaa la yidhaha alkhuruuju can daacati illaah alkhuruuju can isiraadi almustaqiim ayaa fisqiga la yidhaahda bisababi maa kaanuu ahaanshuhugu sababtii yafsuquuna kuwii faasiqnimo sameeyey ay yihiin daacada ilaahay ka baxay jidka ilaahay ka baxay eeyihiin sababteed yaan cadaabka ugu soo rineen waa la cadaabay taasana waxaa layidhi baad ka sheekeey haddaad waad xusuusintihiin aad taariikhdiina waa taqaaniin waid waqti ka sheekeey istasqaa oo waraab oo roob dalbay dheh mayba roob ma ah yacni waraab dalbi istasqaa roob ma dalbin waraabba u dalbi way oomanayaan waid waqti ka sheekeey istasqaa oo waraab dalbay muusaa nabiyullaahi muuse oo waraab dalbay liqowmihi qowmkiisa waraad oo u dalbay waxa weeye markuu waraabka dalbayo iyo markii hele aan soo sheenay qaryada galola lahaa waxaa horreeya markii waraabka oo dalbayo maxaa yeele marka waraabka iyagoo u dalbayo waxa weeye waa markii tiiha ay joogeen wey afartankii sane oo meeshii seenaay ay wareegi jiraan qorraxdiina ilaahay wuxuu ugu nimeeyey qoraxdeenna waxaa laga xijisiyey daruur wadallalnaa calayhim algamaama cunto aanu ku dhiboonaynin oo iyagu maanta ma arkaysaa dhibaato kala kulmaynina waa la siiyey oo almanna waa ah kolkaa waxay u baahan yihiin biyoay cabbaan biyo kolkaas kolkaasiidan waan oomanahay biyoy cabbaan kolka markay biyo u baahdeen maadaama daruurtii qoraxda ay ka celisay waxay cunaan ay haystaan biyay u baahan yihiin waxay cabbaan bay u baahan yihiin kolka tiiba ilaahay u weydiiyey kiina waa la siiyey biyihiina waa la siiyey faqulnaa waxaan nidhi markuu nabi muuse waraab u dalbay idrib garaac nabi muuse ku dhifo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhifo dhagaxa ku dhifo dhagaxaas ma dhagax dhagax mucayan ah oo nabi muuse oo haystay oo miya mase waa dhagax mucayanan isagoo loo tilmaamay weeye mase waa aya dhagax dhagax midkoo doonaba ada iskaga dhufo intaba dee ilaahay baa yaqaano madow ahaa culummadu way isku khilaaftaa ra'aara'adaasi laakiin waxay yidhahan waxaa habboon ee mucjizada ku habboon in aya dhagax ku dhufo la yidhaahdo oo dhagaxa gooni oo cajaa'ib gooni ah leh inuusan ahaanin oo saasa mucjizada ah mar alle markuu nabi muuse markay waraab dalbaanba aya buu ku dhufta biyaa ugu yimaado aya dhagax taasa mucjizada ku caji badan dhagax gooni ahoo dhagaxyada ka duwan oo si gooni ah waxaa ka caji badan dhagax kasta inuu ku dhufto oo koka biyaa ka yimaadaan faqulnaa waxaa niri idrib ku dhifo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhifo dhagaxiibu usha ku dhuftay fainfajarat waxaa burqatay minhu dhagxii xaggiisa inataa cashrata caynan laba-iyo toban ilood baa ka soo burqatay laba-iyo toban ilood maxaa reer banu israa'iil waxaa weeye laba-iyo toban qoley ahaayeen laba-iyo toban wiil oo nabi oo nebi yacquub oo dhalay yay ku abtirsan jireen laba-iyo toban wiiloo nebi yacquub oo dhalay bay ku abtirsan jireen qolo kastaba aabbahoodii laba-iyo tobankaas wiil ka mid ahaa magaciisay shidataa kolka maadaama labaiyo toban qole ay ahaayeen kolkaa laba-iyo toban ilood baa loo sameeyey il kastabana qolha ka cabayso il kasta labaiyo toban ilood iyo ilaahay subxaana wa tacaala iyo ilaahay ka burqiyey dhagaxi fainfajarat minhu sanataa casharata caynan labaiyo toban ilood baa ka soo burqtay qad calima wuu ogaaday kullu unaasin qad calima wuu ogaaday kullu unaasin dad kastaba mashrabahum makaano cabkoodu meeshay ka cabayaan waa ogaadeen labiyo tobankaas qolo qolo kastaba isha ay ka cabayso way ogtahay isha ay ka cabayso way ogtahay dad badan bay ahaayeen way nidaamaysan yihiin kolka labiyo tobanka qolo kastaba waxay leedahay nin u marax maraxa oo xaalkooda la socdo kolkaas si aan laiskugu darsanin ama xaalkooda aanan iskugu qasmin kiika aan maarkas waxaa nidaamkaasaa loo sameeyey kolka qolo kastaba isha ay ka cabayso way og tahay ishahaasay ka cabaysaa isha kale shaqo kuma laha qad calima wuu ogaadeen kulla unaasin dad kastaba mashrabahum isha makaanka ay ka cabayaan oo ishay ka cabayaan waa ogaadeen saasay u kolka saasay tiihii ilaahay ugu nicmeeyey biyihii way haystaan cuntadii way haystaan qoraxdiina daruur baa ka xigta waqulnaa waxaanu nihi markaan markaas kadib waxaanu nidhi kuluwa cuno oo manniga iyo salwihii cuno washrabuu cabba oo biyahan ka cabuy kuluwa cuno min risqillaahi ilaahay risqigiisa wax ka cuno oo manniga iyo salwigii ah washrabuu cabba min risqillaahi ilaahay risqigiisa wax ka cabo oo biyahan ah biyahan ah maxaa yeele waxa la cunayo waxa la cababay waa labadaba waa risqi walaa tactawha fasahaadinii ha xadgudgina fi alardi ardada dhexda ha ku xadgudbina mufsidiina xaalaata idinkoo fasaadinayo kolka tacafow fasaadin wey fasaadka xadgudubka ah yaa la yidhaahdaa dhowr macanuu leeyahay taasa ka mid ah macaanadiisa fasaadka xadgudubka ah idinkoo mufsidiin ah wax fasaadinaya haddana idinkoo ku xadgudbay fasaadka fasaad xadgudub ah ha samaynana layidhi yacni waxaa sidaa loo leeyahay maadaama nicmadaas la siiyey oo la yidhi sidaas rabtaan u cuno fakuluu minhaa xaytu shitum rakadan baa layidhi meeshaad rabtaan baa layidhi haddana cunto waasaca aan maanta laga horjoogsanayn inta aad qaadan kartid laga horjoogsanayn maadaama sidaas barwaaqadaas xornimada sidaa loo siiyey waxaa suuroowadeeda inay aada iyo aad nicmadaas ugu fogaadaan ay ugu faajofaajoodaan ay ugu raaxaystaan ee markaa intay qooqaan ay kibraan daacada ilaahay iyo ilaahay soo rabay ay ka tagaan taasaa dhici karaysa dadka haddii barwaaqada eh, ku barato oo la yidhaahdo saa rabtaan wax u sameeya cuna la yidhaahdo kolkaa waxaa suurooye inay kolkaa tumasho iyo wax jinni iyo qalooc inay sameeyaan kolkaasaa la yidhi sidaas ha yeelina waxaad yeeshaan ardada ha ku xadgudbina idinkoo wax fasaadinayo waid wakti ka sheekay nicmadaas xasuustaa laleeyahay waid wakti ka sheekay qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira annagu samri mayno calaa acaamin waaxidin calaa acaamin quud korti ku samri mayno waaxidin oo mid ah quud keliyata kuma samri karna yidhaahda wa akasab waxaan cunnaa keliya manna iyo salwo iyo biyo wax kale ka bedela ma jiraan kuma samri karna yidhaahda maalin waxaan rabnaa wax ka bedele saasay leeyihiin kolka acaam waaxid ah maxay u leeyihiin ilaan waxa weeye manni oo meel ah iyo salwihii oo meel ah iyay meesha ku haystaan maxaa dhacam waaxid alooliya dhacam waaxid ay waxay